alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ama bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya darsigeennuna waa darsigii sideedaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska raqamkiisu uu yahay qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana cabaas ibnu muxamed adduuri qala xadaana yaxya ibn abi bakr qala xadaana xariis ibnu cusmaan can sulaym bni caamirin qaala wuxuu yihi samictu aba umamata albahiliyi radi allahu canhu yaquul ama abaa umaama albaahiliyi suday ibnu cajlaan baan maqlay isagoo leh maa kaana maanu ahayn yafdulu mid dheer can ahli beyti rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ahlu beytka nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi khubsu shaciirin shaciir ama heed yacnii kimis laga sameeyey maanay dheerayn oo baqiyo iyo hadhaa kama soo hadhi jirin nebiga sala allahu caleyh wasalam axaadiistani waxay noo fasirayaan xaalaadkii nololeed ee nebiga sala allahu caleyh wasalam hayaan miya mise meel kale ka bilaabay baabku ka bilaabmanay miya qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu ma jaءa fi sifati khubsi rasuuli اllahi sala allahu caleyh yahay wixii ku yimi nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kimistii ama sabaayadii uu cuni jiray wixii laga sameeyey iyo maadadii ay ka samaysnayd si laynoogu suureeyo bal noloshii nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam iyo xaaladda ay ahayd iyo rasuulku sala allahu caleyh wasalam adduunyadani inaanay agtiisa wax qiima aanay ka lahayn ee waxa nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam agtiisa ku weynaa inay ahayd aakhiro iyo ilaahay subxaanah wa tacaala la kulankiisa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanii muxamed ibnu musanna wa muxamed ibnu bashaarin qaala waxay yidhahen xadaanaa muxamed ibnu jacfar wa qundur xadaanaa shucbata ibnu xajaaj alcataki can abi isxaaq asabiici camr bni cabdillaahi alhamadani asabiici qaala wuxuu yidhi samictu cabdiraxmaan ibnu yasiid baan maqlay yuxadisu isagoo xadiiska ka tebinaya can اlswad ibni yasiid can caaisha annaha qaalat caaisha waxay tidhi ilaahay ka raalli noqdee maa shabica aalu muxamedin sala allahu calayhi wasalama min khubsi shaciirin yowmayni mutataabicayn xataa qubida rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam maa shabica ma dhergin aalu muxamedin muxamed aalkiisii iyo ehelkiisii kamaanay dhergin min khubsi shaciirin heedda yacnii kimista laga sameeyey ama sabaayadda ama jabaatiga laga sameeyey yowmayni laba maalmood oo mutataabicayni israacraacsan xataa qubida ilaa la qibdooday oo la oofsaday rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam macnaha maanta adigu waxaad heli kartaa haddaad maanta iyo berri u baahato inaad baasto cunto inaad baasto cunto haddaad maanta iyo berri u baahato inaad beriis cunto inuu beriis cunu ruuxu heli karaa laakiin nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi cunto isku nooca ah laba maalmoodoo israacraacsan ma helayn nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal waxaa laga yaabaa saddex biloodoo isku soo wareegtay guryihiisa inaan dab laga shidaynin wuxuun hadaayo iyo derisku ay u keenaan iyo saxaabadiisa u keenaan mooyaane inaanay jirin nebi moxamed salawatullahi wasalaamu alayhi gurigiisa dab laga shido imaamu tirmidi baa xadiiska warinaya muslimna wuu warinaya fii saxiixihi ibnu maaja bukhaari iyo axmed intaba way wada warinayaan qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana cabaas ibnu moxamed adduuriyu qala xadaana yaxya bn abi bukayrin xadaana xariis ibnu cusmaan can sulaym bni caamirin qaala wuxuu yihi samictu aba umamata albahiliyi abaa umaama albaahiliyi baan maqlay suday ibni cijlaan yaquulu isagoo leh maa kaana maanu ahayn yafdulu mid dheer can ahli beyti rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam ahlu beytka nebiga khubsu shaciirin heed yani markaa kimis laga sameeyey qabandiga xataa midkiisa saafiga ah bur laga sameeyey nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh maanu helayna yacni shaciirta ama middaa heeddaa yani heeddaa midda laga sameeyey ayuu helayay waxna ma dheeraanayn waxaa loo jeeda yacni cunto soo hadha oo baaqi noqoto gurigii ku hadha ma jirin nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh dee waxaaba iska yaraa cuntadana waxaa la cunayay oo nebiga iyo saxaabada ridwaanulahi calayhim ay cunayeen ayagoo baahi u qaba wixiina waa yaryaha ayb dadkan moogtahay hadda noole soodhaha iyo ku dejinaya mxuu isbareydka iyo kookaha ku dejinaya daaca qurunka iska ilaalinaya maahayne wuxoo dhan baa iska yaraa waxa ha yaraadee wakhtiga ku habboon ee baahida loo qabana waa la cunayay waa la isticmaalaya xadiiska imaamu tirmidi baa warinaya sidoo kale waxaa la warinaya imaamu axmed fii musnadihi ibnu sacad fi dabaqaat sheekh naasir saxiixada raqamka ah ayuu ku saxiix yeelay iyo mukhtasar shamaa'il almuxamadiya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdullaahi ibnu mucaawiyata aljumaxi qaala xadaana saabit ibnu yaziid can hilaal bni xabaabin can cikrima mowla bni cabaasin can ibni cabaas kaana rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa nebigu yabiitu mid barya allayaaliya almutataabica habeenno israacraacsan buu baryayoo nebiga waagu u baryayey daawiyan ay xaala kownihi daawiyan xaaluu yahay mid boglaadlaada oo calooshu ay isku dheggan tahay gaajo darteed nebiga salawatuulahi wasalaamu calayh huwa isaga iyo wa ahluhu ehelkiisa laa yajiduuna xaalaanay helayn cashaa'an waxay ku cashayaan aan helayn wa kaana akaru khubsihim khubskooda midda ugu badanna wuxuu ahaa khubsa shaciiri qamandiga yani ama heedda ee khubska laga sameeyey heedda laga sameeyey ayuu ahaa khubskooda midka ugu badan xadiisku waa saxiix oo axaadiista hal mar baynu dul maraynaa tirmidi iyo ibnu maaja ayaa warinaya sheekh naasirna saxiixada raqamka aynu xadiiskii hore shawaahidiisu keenay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bni cabdiraxmaan addarimi qala xadaana cubaydullaahi bni cabdilmajiid alxanafi qala xadaana cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni diinaar qala xadaana abu xaasim salamata ibnu diinaar can sahl bni sacdin asaacidiyi anahu qiila lahu sahl ibnu sacd asaacidi baa waxaa loo yidhi akala rasuulu llaahi sal allahu aleyh wasalam annaqiya a akala ma cunay rasuululaahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ma cunay annaqiya midda saafiga ah kimista yani ama sabaayada laga sameeyey burka saafiga ah ma cunay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee qabandigii laga sameeyey la haadiyey oo markaa laga saaray wixii buushadii iyo waagadii waxaa loo jeedaa raawigii baa alxuwaara yacni midda cad ee saafiga ah fa qaala sahl baa wuxuu yidhi maa ra'aa rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay maanu arag annaqiya midda saafiga ah xataa laqiya allaha casa wajalla ilaa uu ilaahay subxaana wa tacaala kala kulmay macnaha cuntadaasii wakhtigiisii maba jirinba futuuxaadku waxay bilaabmeen wakhtigii cumar ibnu khadaab noloshuna waxay ahayd nolol aad iyo aad isaga cidhiidhi faqiila lahu waxaa loo yidhi hal kaanat lakum maydiin sugnayd saxaabada haddaad tihiin manaakhilun shaandhooyin ma lahaydeen shaandho wax lagu shaandheeyo manaakhil waa jamcu munhul munhul calaa khilaafi lwasni wasnigii bay khilaafsan tahayoo mankhal iyo minkhil in la yidhaahday ahayd laakiin jamceedu waxa weeye waa munhul shaandhooyin ma lahaydeen calaa cahdi rasuulilaahi sal alla aleh wasalam wakhtigii nebiga qabandigan wax lagu shaandheeyo oo buushaha lagaga saaro ma lahaydeen wakhtigii nebi maxamed qaala wuxuu yidhi maa kaanat lanaa manaakhilun shaandhooyin noomay sugnaynoo maanan lahayn qiila lahu waxaa la yidhi kayfa kuntum sidee baad ahaydeen tasnacuuna kuwa ku sameeya bishaciiri heedda maxaad ku samayn jirteen qaal wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nanfukuhu kuwa afuufaannu ahayn yacnii masaftii marka wixii lagu haadiyo si yacni markaa buushihii uu u la afuufay laakiin shaandho kale ma lahayn kunnaa waxaanu ahayn nanfakuhu kuwa afuufaannu ahayn fayadiiru waxaa minhu ay min ashaciiri shaciirtii iyo heeddii waxaa ka duulayay maa daara wixii ka duulay baa ka duulayey uma nucajinuhu kadibna waanu cajiimaynay marka shaandho aan wax ku shaandhayno ma jirine xaaladdu sidaasay ahayd xadiika waxaa tirmid la warinaya ibnu maaja iyo imaam axmed waana xadii saxiixa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana mucaadi ibn hishaami qaala xadaanii abi waa hishaam bnu cabdilaahi addistiwaa'i can yuunus bni yasiid alayli can qataadata bni dicaamata asaduusi can anas bni malikin radia allahu canhu qaala ma akala nabiyu llaahi sala allahu calayh wasalam calaa khiwaanin walaa fii sukrujatin walaa khubisa lahu muraqaqun wuxuu leeyahy maa akala maanu cunin nebiyullaahi sal alla aleh wasalam nebigii ilaahay kumaanu cunin calaa khiwaanin miis dushii waxba kumaanu cunin nabigu sal alla aleh wasalam khiwaan waxaa la yidhaahdaa maa yujcalu fowqahu addacaan waxa cuntada la dul saaro baa la yidhaahdaa marka nebigu salawatu ullahi wasalaamu aleyh waxba kuma cunin miis dushii walaa fii sukrujatin sukrujana weelkaa sukrujada la yidhaahdana waxba kuma cunin sukrujadu waa weel yar oo wax hadda qudaarta iyo aynu ku ridanay fawaakihda laynoogu keeno weel kaasoo kale la mida oo waxyaabaha wakhtigoodii hadmiga ama yani cuntada dejiya loo isticmaalayey ayay ahaayeen wakhtigii dambe wakhtigii dambe loo isticmaalayay wakhtigii nebiga ma jirinba haddee cunto la yska dejiyo oo loo isticmaalo shay kulul ama aalad loo isticmaalo maba jirinba cunto laga dhergaanba jirinba ayadaa iska yarayn walaa fii sukrujatin yani weelka waxyaabaha hadmiga iyo cuntada hadii ilaahay kuu roon yahay ishtihaedii cuntada in la jeclaado ka qayb qaata lagu shubo yacni kaana nebigu waxba kumaanu cunin walaa khubisa looma dubin lahu nebiga salawaatuulahi wasalaamu calayhi muraqaqun mid jilicsan oo la jiliciyayoo sabaayadan looma dubin nebiga salawaatuulahi wasalaamu calayhi sukrujada waxaa la yidhaha waa inaaun saqiirun yacnii weel yar oo markaa yuudacu ashay alqaliil yacni min almushahi waxyaabaha cuntada dadka jeclaysiiya wax yaroo ka mid ah baa lagu shubaya waxyaabahan hadda innagu basbaaska iyo khalka iyo shayga dhanaan ama khudaarta aynu ku shubno waa weel yaroo noocaasoo kale ah marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxba kuma unin ayuu u jeedaa qaal wuxuu yidhi faqultu liqataada qataada waxaan ku idhi yani facalaa ayi shayin shaygeybay kaanu ahaayeen yaakuluuna kuwa wax ku cuna maxay haddaba wax ku cuni jireen qaal wuxuu yidhi calaa haadihi sufur yacni sufur waa jamcu sufra sufrooyinkan bay wax ku cuni jireen sufro maxaa la dhahaa sufro waxaa la dhahaa kullu maa yubsadu cala alardi wax kastoo dhulka dushiisa la fidiyo sawaan kaana min aljildi aw ihiyaab cuntadii si markaa caradii looga xejiyo annaga miiska dushiisa iyo dhulka iyo sidaan cuntada ugu daadan maxaynu dhignaa shamac baynu dhignaa sooma harag wax ka samaysan oo markaa markay safrayaanna alaabta ay ku qaadan jireen marka ay degaan oo meel ay degaanna intay xarkaha ka furaan bay dhinacyada u fidin jireen kadibna cuntadoo dhan baa lagu soo wada shuubi jira lagu cuni jira marka miis maanay aqooni iyo wax la dul saaree sufradaas maradaa la fidinayo ama haraggaa la fidinayo dushiisa ayaa cuntada lagu cunayay intaa waa fahmaan u sufrada macnaheedu waxa weeye waa dhulka wixii lagu goglo ee carada cuntadii markaa lagaga ilaalinayo qaala muxamed ibnu bashaar wuxuu yidhi yuunusu hada aladii rawaahu qataada yuuniskan qataado ka warinaya waa yuunis aliskaaf ninkii la odhan jiray yuunis kaboole yuunis ibn abilfuraat nin la yidhaahdo weeye laakiin yuunis ibn abi yasiid alayli oo in badan aynu soo marnay maaha qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu maniic albaqawi can cabaad ibni cabaad almahbali can mujaalid ibni saciidin mujaalid ibni saciid waa daciif waa nin daciifo asxaabu sunan baa inta badan wax ka wariya imaamu muslim wuxuu wax kaga wariyaa fii saxiixihi maqruunan isagoo cid kale lagu ladhay oo lagu xoojiyey ninka daciifka ana marka cid kale lagu xoojiyo maqsadku wuxuu ku dhacayaa ninkan siqadee lagu xoojiyey asagu waa lagu ladhay waaye can shacbiyi caamir bni sharaaxiil ashacbi can masruuq bn اljdac qaale wuxuu yidhi dahaltu calaa caaishata caaisha ayaan u galay fadacat liya bidacaamin cunto ayay iigu yeedhay cuntay ii dalabta wa qaalat waxay tidhi maa ashbacu yacni ma dhergayo min dacaamin cunto yacni kama dhergo oo fa ashaa'u marka aan doono aan abkiya inaan ooyo ilaa bakaytu waan ooyayaa cunto kama dhergo ilaa haddaan doono cunto inaan ka dhergo waan ooyayaa maxaan la ooyayaa xusuus iyo xaalad yani jirtay la ooyaysa qaale wuxuu idhi qultu waxaan lima maxay tahay sababtu maxaad la ooyi qaalad waxay tidhi adkuru waxaan xusuusanayaa alxaala xaalkii baan xusuusanayaa allatii xaalkaasoo faaraqa calayha rasuululahi sal alla aleh rasuulka ilaahi uu ku firaaqeeyey addunyaa adduunyada uu kaga tegay xaalkii nebi maxamed baan xusuusanayaa oohintanna qalbigayga dareenka ku jira iyo xusuusta waxa igu reebaya waxa weye waa noloshii nebi maxamed oo ku noolaa iyo noloshan maanta anigu aan soo gaadhay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa shabica ma dhergi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh min khubsin yacnii jabbaayad ama sabaat muxuu ahaa ama jabaati ama kimis waxaa tidhaahdaba iyo walaa laxmin hilibtoonna kama dhergin maratayni laba jeer fii yowmin maalin dhexdeeda laba jeer ma cunin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal nolosha nebigao dhan baabay iska koobnaydoo isagaa nebigu ku ducaystay allaahuma ajcal risqa aala muxammadin quuta ilaahay ow irsaaqadda iyo dheefta nebi maxamed iyo eelkiisa waxaad ka yeeshaa ahalkiisa waxaad ka yeeshaa waxay quutaan maalmaha quutaan oo keliya bal maalmaha qaarkood baanba waxba la helin waata nebigeennu leeyahay salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska imaamu axmed muslim iyo tirmid ay warinayaan qad aflaxa man aslama wa rusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataahu waxaa liibaanay ruuxii islaamay ee ilaahay u hoggaansamay oo lagu irsaaqay wax kafaafa oo ku filan ilaahayna uu ku qanciyey subxaana wa tacaala xoolo badan yacnii ruuxu wuu heli karaa sidoo kale qanaacadu maaha inuu xoolo badan ruuxu helee nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caley laysa alqina can kasrati alcarad hodantooyadu maaha xoolo badan oo qofku u helo walaakina alqina qina nafsii laakiin hodantooyadu waa qalbiga ruuxu inuu ka deeqtoomo wah nebi maxamed marka qalbigu ka aha xadiiskan marka mujaalid ibnu saciid baa ku jira sanadkiisuna waa aciif waa aciif waa mukhtasar shamaa'il maxamadiya sidoo kale tirmidi waxaa la warinaya abu yacla ayaa fii musnadii ku warinaya qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana maxamuud ibnu qaylaan qaala xadaana abu daawuud adayaalasi sulayman bnu jaaruud qaala wuxuu yidhi xadaana shucba ibn xajaaj alcataki abulbistaan can abi isxaaq asabiici camr bni cabdilaahi alhamdani asabiici qaala wuxuu yidhi samictu cabdaraxmaan ibni yasiid baan maqlay yuxadisu isagoo xadiiska ka tebinaya can ilswad bni yasiidin can caaisha qaalad waxay tidhi maa shabica rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay ma dhergin min khubsi shaciirin qamandiga yacnii sabaayad iyo kimis laga sameeyey jabati yowmayni laba maalmood oo mutataabicayn israacraacsan xataa qubida ilaa la oofsaday nebi moxamed sala allahu aleh wasalam qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdullaahi bni cabdiraxmaan qaala xadaana cabdulaahi bnu camr abu macmar qaala xadaana cabdilwaris bnu saciidin can saciid bni abi caruuba can qataadata bni dicaamata asaduusi can anas bni malikin qaala wuxuu yidhi maa akala rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay kuma cunin calaa khiwaanin miis dushii nebigu sal allau aleh wasalam waxba kuma cunin wala akala maanu cunin nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh khubsan jabaati sabaayad ama kimis yacni markaa muraqaqan la jilciyey xataa maata ilaa uu ka dhintay nebigu sala allahu caleyh wasalam imaamu muslim tirmidi ibnu maaja axmed iyo bayhaqi iyo keyrkood baa warinaya waana xadiis saxiixa qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fii sifati idaami rasuuli اllahi sal اllah aleh wasalam nusaqda qaarkoodna baabu ma jaءa fii iidaami rasuuli اllahi sal اllah aleh wasalam wuxuu baab yahay wixii ku yimi iidaamkii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaam inana iidaam baynu nidhaha waxaan cuntada lagu qoynayo ee dareeraha ah ayaa la yidhaahdaa marka ama koosaar dheh ama haddii ilaahay ku royn iidaam dheh iidaamna waa saddex-iyo soddon xadiis baa ku sugan baabkan xadaanaa muxamed ibnu sahl ibni caskar yacni altamiimi wcabdulaahi bn cabdiraxmaan addarimi qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan yaxya bnu xasaan ataniisi waa yani imaamu tirmidi nasaai abu dawuud iyo muslim bukhaari baa wax ka wariya ama yaxya ibnu xasaan alfalastiini nin kaloo la yidhaahdo ayaa jira albakri oo bukhaari yani khaariji saxiix uu kaga wariyay ay ka wariyaan laakiin tirmidi aan waxba ka warin qaala wuxuu yidhi xadaanaa sulaymaan ibnu bilaalin can hishaam ibni curwata can abiihi curwa ibni subayr can caaisha radi allaahu canha annaha qaalat ana rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaah qaala wuxuu yidhi nicma aliidaamu iidaam iyo koosaar waxaa ugu nicmo lahaaday waxaa ugu wanaagsan buu nebigu yidhi alkhallu halka baalkan dhanaanee halka la yidhahdo nebigu salawatulahi wasalaamu alayhi jabaati qallalan oo engegan ayaa loo keenay markaasuu wuxuu ku dejiyo u waaya markaasaa wax idaama oo wax lagu qooyo oo dhuunta lagu mariyaa ma jiraan maya khal mooye wax kale ma jiraan markaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi nicma alidaamu alkhallu idaam shay wax lagu koo oo wax lagu qooyo yacni shaygaa jidinka iyo dhuunta la marinayo lagu qooyo waxa yani ugu nicmo lahaaday waa khal waxaa laga ruuxa yani ku marti sooraya wixii awooddiisa ah unbuu marti sooraya inuu iskalifa maaha adiguna ku ceebayn maysid oo odhan maysid war jabaati qallalan buuna siiye noo galay ma maanta waxaa weye meeshu waa nagu dilay khasab maaha ma ogtahay in hilib uun la cuno waxay yidhaahdaan dadkan had iyo goor hilib cunka badan waxaa ku jira alxayaat asubaciya nooc bahalnimoah ku jira nolol bahalnimo ah ayaa ibnuulqayim uu yidhaah somayd arag dadka waa ka cadho badannahay waa ka sabir yarnahay haddii ilaahay kuu ro dadka khudaarta iyo ee waxaa dhirta dhulka ka soo baxay cunaa waa naga dulqaad badan yihiin waa naga sabir badan yihiin waa ilaa akhiri qaala alimaamu raximah allahu ana rasuul lahi sal aleh wasalam qaal wuxuu hi nicma liidaamu idaam waxaakoosaar ugu nicmo lahaaday waxaa ugu wanaagsan buu nebigu yidhi alhalu khal baa ugu wanaagsan qaala cabdulaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi isagu fii riwaayati wuxuu ku yidhi fii xadiiii wuxuu ku yidhi nicma aludumu idaam iyo koosaar waxaa ugu nicmo lahaaday awilidaamu waa isku mide alhalu khalka ugu nicmo lahaaday khalka ayaa ugu wanaagsan buu nebigu yidhi salawatu ulahi wasalaamu maaha wixii kaleu ka wanaagsan yahay oo qofkii subag iyo caano iyo malab iyo helaya laakiin waxaa loo jeedaa isaguba waxyaabaha wan wanaagsan buu ka yahay isaguba waxyaabaha wanaagsan ayuu ka mid yahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qutaybata bnu saciidin aburaja albaqlaani xadaana abulaxwas waa salaam ibnu sulaymin can simaaki bnu xarbin qaala wuxuu yidhi samictu nucmaan ibnu bashiir baan maqlay yaquul isagoo leh alastum sooma tihidin fii dacaamin cunto iyo wa sharaabin cabitaan maa shi'tum waxaad doontaan waa marxaladii dambe ee islaamku intuu faafay futuuxaadka la helay maanta cunto iyo cabbitaan waxaad doontaan sooma heli kartaan laqad ra'aytu waxaan arkay nebiyakum sal alla aleh wasalam nebigiinnii baan arkay walxaal maa yajidu aanu helayn min addaqli timirta mideeda xun mideeda caamiga ah yacni ama khaliifka ah maa shay yamla uu ka buuxiyo nebigu badnahu calooshiisa nebi maxamedow wuxuu ka dhergo iyo xataa timirtaa xun wuxuu ku baahi baxo aan helayn baan garanayaa buu yidhi idinkuna maanta cunto waxaad doontaan baad haysataan waa xaalo markaa uu xusuusinayo yacni nebiga sala allahu calayhi wasalam yacni xaaladihii haddii ilaahay kuu ron yahay xaaladii uu ku sugnaa uu xusuusinayo muslim iyo tirmidi iyo axmed baa warinaya ibnu sacadna fi dabaqaat ayuu ku warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cabdatu ibn cabdillaahi alkhusaaciyi qaala xadaana mucaawiyata bni hishaam can safwaan <clears throat> xadaana mucaawiyata bnu hishaamin can sufyaan ibni saciid ibni masruuq athawri can muxaarib ibni disaarin can jaabir bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi nicma alidaamu idaam iyo koosaar waxaa ugu nicmo lahaaday alkhallu qaala xadaanaa hanaad ibnu sariyi xadaanaa wakiic bnu jaraax can sufyaan athawri can ayuub bni abi tamiimata asakhtayaani can abi qilaabata cabdillaahi bni zayd aljarmi can sahdama aljarmi qaal wuxuu idhi kunnaa waxaanu ahayn cinda abi muusa alashcariyi abi muusa alashcari agtiisaanu ku sugnayn fa utiya bilaxmin hilib baa loo keenay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu fa utiya waxaa loo keenay bilaxmi dajaajin digaag hilibkii baa loo keenay bilaxmi dajaajin digaag hilibkii baa loo keenay dajaajna waa ismuljinsi wey fatanaxaa waxaa dheeraaday rajulun nin baa dheeraaday min alqowmi qoomkii ka mida meeshii digaagga lagu cunay baa nin bannaanka uga faagtay faqaala wuxuu ku yidhi abu muusa alashcari baa wuxuu ku yidhi maa laka maxaa kuu sugnaaday ay min ayi shayin habata laka maxaa kuu sugnaaday qaala wuxuu yidhi innii ra'aytuhaa waxaan arkay digaagga waxaan arkay ta'kulu iyadoo cunaysa shay-an natinan qarhmuun waxa qarhmuun iyadoo cunaysa macnaha wuu sarbeebayaayoo iyadoo saxaro iyo qashin cunaysaan arkay buu leeyahay waxa qarmuun wuxuu u leeyahayna dee dad baa wax cunaya ma dadkan wax cunaya inuu ka wiswisiiyo yani markaa ma rabo fa xalaftu waxaan dhaartay buu yidhi anlaa aakulaha inaanan cunin baan dhaartay fa xalaftu waan dhaartay anlaa aakulaha inaanan cunin ayaan ku dhaartay qaala wuxuu yidhi abuu muusa alashcari wuxuu ku yidhi udnu soo dhowow fa innii anigu ra'aytu rasuula allahi sal alla rasuulka ilaahi baan arkay yaakulu isagoo cunaya laxma dajaaji digaagga hilibkiisa nebi maxamedoo cunayaan arkaya soo dhowow haddaad mid ku aragtay inuu wax cunayo haddee isagoo dhan ma wada cunin saa darteed marka nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh baan arkay isagoo cunaye soo dhowow ayuu ku yidhi qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana alfadl ibnu sahl alacraj albaqdaadi qala xadaana ibrahim bn cabdiraxmaan bn mahdi can ibraahim ibni cumar ibni safiinata can abiihi safiina mowla rasuulilahi sal allau aleh wasalam can jaddihi yani awowgii safiina wuxuu ka warinaya qaala wuxuu yidhi akaltu maca rasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baan la cunay la jirkiisa laxma xubaara shimbirta xubaara la yidhaahdo hilibkeeda ayaan la cunay waa shimbir luqun dheer midabkeeduna midabka dambaska oo kale u yahay haddii luqunteeduna uu dheer yahay afkeeda iyo yani afkeeduna aanu aad u dheerayn shimirtaas noocaasa ah xadiisku nin majhuula ah ku jiro waa daciif lakiin wuxuu leeyahy akaltu maca rasuulilahi sal alla aleh wasalam maxamed baan la cunay laxma xubaara shimirta xubaara layidhah waxay ku badan tahay khaliijka yani sacuudiga iyo imaaraadka iyo bakistaan iyo dhulkaasay ku badan tahay wakhtigan marka la suureeyo odayaasha af soomaaliga yaqaana waa shimbirta noocaasa digirin maaha qال الإmam رaximh الlah taعalى xadaثna clي بn xujر الsacdي qal xadaثna إsmاعيل بn إbrahيm can ayuub bn abi tamiimata asakhtiyaani can qaasim atamiimi can sahdam aljarmi qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn cinda abi muusa alashcariy abuu muusa alashcari agtiisaanu ku sugnayn ragga soomaalida af soomaaliga taqaanaa mxua shimbirtaa garanaysa magaceedaas suura maxaa la yidhaha ayib baashan waxay soo shabbahdaa tii soomaalida gabyaysaay tii fiintii oo kale soo shabbahda kunna waxaanu hayn cinda abi muusa alashcariyi abu muusa alashcari agtiisaanu joognay qaala wuxuu idhi faqadama wuxuu keenay dacaamahu cuntadiisiibuu keenay wa wuu keenay fii dacaamihi cuntadiisi laxma dajaajin hilib digaag buu keenay oo cuntadiisii uu ku soo daray wa filqowmi qoomka waxaa ku sugnaay uu ku dhex jiray rajulunin oo min banii taymillaahi qabiiladaa taymillaahi la yidhaahdo ka mida taymillaahi waa qabiila xayun min bakar qabiiladaa bakar la yidhaahdo qabiilo ka mid ahayd waa magaca iyo macnaha taymmillaahina waxaa loo jeedaa yacni cabdullaah axmarun ninkaasoo nin guduudan ah kaannahu waxaad moodaa mowlan inuu yani nimankii mawaalida aan carabta ahayn inuu yahay baad moodaa qaale wuxuu idhi falam yadnu maanu soo dhowaanin meeshii iyo majliskii cuntada lagu cunaya maanu imaan faqaala lahu abu muusa wuxuu ku yidhi udnu soo dhowow fa innii ra'aytu rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay akala isagoo cunay minhu ay min adajaaji digaaggii xaggiisa isagoo wax ka cunay faqaala wuxuu idhi innii anigu ra'aytuhu waxaan arkay ninkii baa odhanaya innii anigu ra'aytuhu waxaan arkay yaakulu isagoo cunaya shay-an shay isagoo cunaya faqadirtuhu markaasaan qudhunsaday waan ka yaqyaqsooday fa xalaftu waxaan dhaartay an laa adcamahu abadan weligay inaanan cunin ayaan ku dhaartay dhaartaas dee waxba kama jiraanoo shay ilaahay subxaana wa tacaala xalaaleeyey haddaad ka dhaarato waxaa lagaaga baahan yahay maxay inaad dhaartaadii ka kafaaro gudato wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xalaaleeyeyna yacni aad cuntaa loo baahan haddayse yacni digaagga ama xooluhu ay saxarada cunaan dhididkoodiina yacni marka uu ka soo uro taasoo kale jallaala la yidhaahdaa in wax lagu rartoo la gaadiidsado iyo in hilibkeeda la cunaba waa la reebay waa la nahiyey sida nebiga salawatulahi wasalaamu aleyh ka sugan waxaa la samaynayaa marka meel baa la geynayaa dhidid baa laga keeni qashinsaar baa loo samayn waxan marka uu ka baxo jidhkeedii uu ka baxo markaasaa la qalanaya qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana maxamuud ibnu qala xadaana abu axmed aلzubayri muxamed ibnu cabdilaahi bni zubayr alkuufi waynu soo marna wa abu nucaymin alfadl ibnu dukayn qaale wuxuu xadaanaa sufyaan athawri can cabdilaahi bni ciisa can rajulin min ahli shaam nin reer shaama wuxuu ka wariyey yuqaalu lahu cadaa la yidhaahdo can abi asiidin saxaabiga la wuxuu ka wariyey qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu yidhi kulu zayta saliidda cuna oo wadahinuu bihi ku dhaashtoo ku subkada buu nebigu yidhi fa min shajaratin geed bay ka ahaatay mubaarakatin la barakeeyo oo bay ka ahayd waana sida ilaahay subxaana wa tacaala uu quraanka ku tilmaamayo azujaajatu kaannahaa kowkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin la sharqiyatin walaa qarbiya marka kulu zayta saliidda cuna saliiddii waa shay dareero oo dee iyadiin lama cunaye iyadii wax ku koosaartoo ku iidaanta buu leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wadahinuu bihi kuna dhaashto ku subkada fa innahu min shajaratin geed buu ka mid yahay sayidkaasi mubaarakatin la barakeeyey geed barakaysan buu ka mid yahay xadiiska nin daciifa ku jira laakiin shawaahidda uu leeyahay darteed baa lagu taxsiiniyey oo sheekh naasir saxiixada ayuu ku taxsiiniyey qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana yaxya ibnu muusa albalkhi qaala xadaana cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani qaala xadaana macmar ibnu rashid can zayd bni aslam can abiihi can cumar bn alkhadaab radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi kulu zayta saliidda cuna oo wax ku darsada wadahinuu bihi ku dhaashta oo ku subkada fa inahu zaydkaasi min shajaratin geed buu ka mid yahay mubaarakatin la barakeeyey waa saxiix qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa kaana cabdurasaaq wuxua yadaribu midkii isku idraaba midkii isku baraanbaru ahaa fii hada alxadiisi fa asnadahu inuu xadiiska xidhiidhiyo wasliyaan laga yaaba wa rubamaa arsalahu inuu irsaaliyaan laga yaabaa oo mar wuxuu odhanayaa an sayd ibni aslam an abiihi an nebiyi sal alla aleh wasalam oo xadiiskii waa mursal oo saxaabiga meesha ka maqan isnaadinayaayo xadiiskii wuu waslinayaayo can sayd ibni aslam can abiihi aslama alcadawi can cumar bn khadaab radi allaahu canhu sidaasuu u waslinaya qala alimaam raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana muxamed ibnu jacfar wcabdiraxmaan bni mahdiyi qaala xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki can qataadata bni dicaamata asaduusi can anas bni malikin qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa yucjibuhu waxaa cajab gelin jiray addubaau dubaha ayaa cajab gelin jiray bocorka bocorka tiidka bahalka la ayaa cajab gelin jiray fa uutiya waxaa loo keenay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bidacaamin cunto iyo martisoor baa loo keenay ow amase duciya lahu waa loogu yeedhay cuntaa loogu yeedhay nebiga fa jacaltu waxaan gudagalay buu leeyahay anas ibnu maalik atatabacuhu inaan raacraacayo raadraadinayo aan soo ururinayo dubihii oo fa adacuhu aan dejinayo bayna yadayhi nebiga hortiisaan dejinayay oo aan dhigayay limaa shaygii aclamu aan ogahay annahu nabigu sala allah caleh wasalam yuxibuhu inuu jecel yahay baalkan bocorka cuntada dee lagu dulgoogoynayay bimasaabati baradhada waxaynu hadda nidhaahno oo kale ka dhigan cuntada dusheedii saarsaaran nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa jeclaa dabci ahaan mar haddaan ogaaday nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu jecel yahayna waanu raadraadinayo nebiga hortiisaan keenayay aanu soo dhigayo xadiiskuna waa xadiis duruqdiisa marka la isu geeyo xadiis saxiixa ah qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciidin abraja albaqlaani qaala xadaana xafsun ibnu qiyaas can ismaaciil bni abi khaalidin can xakiim bni jaabirin can abiihi jaabir waa saxaabi jaabir bni cabdilaahi maaha jaabir ibni daariq baa la yidhaah qaala wuxuu yidhi dakhaltu cala nebiyi sal alla aleh wasalam nebigaan u galay fara'aytuhu cindahu nebiga agtiisa waxaan ku arkay dubaa'an yacnii bocor baan ku arkay faqultu waxaan yidhi maa haadaakani muxuu yahay qaala nebigu wuxuu yidhi nukasiru bihi waxaannu ku badinnaa dacaamanaa cuntadayadaa ayaannu ku badinnaa maadaama cuntadii ay iska yar tahay shaygan la dul saarayo unbaa cuntadii lagu badinayaa nooceedii saa darteed nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ku badina qaala abu ciise wuxuu yidhi wajaabiru haada jaabirkani huwa jabir ibni aariqin weeye wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa ibni abi aariqin baa layidhaha wa huwa rajulu nin weeye min asxaabi rasuuli lahi sal allau aleh wasalam asxaabtii ah weeye walaa nacrifu lahu u garan mayno ilaa hada alxadiia alwaaxida xadiiskan keliya mooye wax kale u garan mayno wa abu khaalidin abu khaalidna ismuhu magaciisa sacdun weeye xadaana qutaybatu bnu saciidin can malik bni anasin can isxaaq bni cabdillaahi bni abi dalxa annahu samica anas bni malikin buu maqlay yaquulu isagoo leh ina khayaadan dawaarwale harqaan leh ayaa dacaa rasuul lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay wuu u yeedhay lidacaamin cunto ayuu ugu yeedhay sanacahu uu sameeyey nin harqanlaabaa nebi maxamed salawatulahi wasalaamu caleyh martisoor iyo martiqaad iyo cunto u sameeyey qaala anas wuxuu yidhi fadahabtu waan tegey maca rasuulilaahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa anigoo nebi maxamed la socda ilaa daalika dacaami cuntada iyadaa xaggeeda martisoorkaasaan ka qaybgalo u raacay nebi maxamed faqaraba ninkii wuxuu u soo dhoweeyey ilaa rasuulilahi sal allau alih wasalam rasuulka ilaahay khubsan yacni jabaati buu u soo dhoweeyey sabaayad ama kimis buu u soo dhoweeyey min shaciirin yacni markaa heed laga sameeyey iyo wa maraqan maraq buu u soo dhoweeyey maraqaasoo fiihi dhexdiisa u ahaaday dubaa'un bocor iyo wa qadiidun hilib dareerisa hilib la dareeriyeyoo dareerisa qadiidka waxaa la yidhahdaa oodkaca ama collabta marka la googoynayo intaan la googoyn hilibkeedaa la saafaa marka la saafana qoraxdaa la dhigaayo qoraxdaa lagu engejiyaa marka qadiidku waa kaas waxaa la yidhahdaa waa laxmun mamluuxun mujafafun yani bishamsi waa hilib qoraxda lagu engejiyey marka maraqa iyo hilibkaasu isku dhex jiro ayaa bocorkiina lagu daray ayuu nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh sabaayadii ama jabaatigii marka uu ku darsanayay qaala anas wuxuu yidhi fara'aytu nebiya sal alla aleh wasalam nebigaan arkay yatatabacu xaaluu raacraacayo adduba'a yacnii bocorkii xaaluu raacraacayo xawaalayi alqascati xeedhada hareeraheeda xaaluu raacraacayo nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh falam azal kamaan suulin uxibu inaan jecelahay addubaa'a qaraha inaan jecelahay min yowmaidin maalinkaa laga soo bilaabo inaan jecelahay maadaama aan arkay nebi maxamed salawatulahi wasalaamu caleyh inuu jecel yahay nebi maxamed anigoo ku dayanaya bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska warinaya nasaa'i iyo tirmidi iyo qayrkood axaadiistan marka aynu fiirino marka waxay inoo tilmaamayaa qaab nololeedkii nebi maxamed sal allah aleh wasalam u noolaa inay ahayd qaab caadiya oo waxa uu helo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu cuni jiray cunto gaarahoo yacni meel gaara ah loo dhigay oo haddii ilaahay ku run yahay iyo nooc gaaroo si gaara ah loogu daryeelayaana inaanay jirin saxaabadiisu ridwaanullaahi calayhim waxa ay cunayaan nolol ahaan ay la quudanayaan iyo nolosha ay ku nool yihiin bay ahaan inuu nebigu sal alla aleh wasalam kula noolaa oo yani shakhsi mutawaadica oo isdhuldhigaya oo risaalo xambaarsan inuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo ahaa ayaad fahmaysaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu ibraahim addowraqi wa salamata ibnu shabiibin wa maxamuud ibnu khaylaan qaala wuxuu yhi xadaanaa abu usaama waa xamaad ibnu usaama can hishaam ibni curwata can abiihi curwa ibni subayr can caaisha annaha qaalat waxay tihi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa yuxibu alxalwaa yacni waxa macaan mid jecel iyo walcasala malabka haddaynu sidaa ku laqbayno marka casalku wuxuu ka mid yahay waxa macaan soo maaha waxa macaan buu ka mid yahay taasi marka waxay noqonaysaa takhsiisun bacda tacmiim yacni waa cadfu alcaam cala alkhaas waxay odhan jireen waxaan xalwa u leenahayna waxa weeye xalwa waxaa la yidhaahdaa yani hay kasta oo macaan baa la yidhaahdaa hay kastaoo macaan waxaa halkan loo jeedaa kullu maa fiihi xalaawatun wax kastoo macaan iyo dhadhanlaa loo jeeda ama tiinan muta'ahirkaee markii dambe daqiiqda laga sameeyey ma jirin culimmada luqawiyiinta qaarkood baa markay xadiiska fasirayaan waxay leeyihiin xalwadu waxaa la wax kasta oo sanco ay gashay wax kastaoo sanco ay gashay laakiin waxaa kala duwan waxay iyagu xalwada ka samaysan jireen iyo waxaynu yani dadkii mutaahiriin dadkan dambe ay ka samaystaan ayagu timir yani haddii ilaahay kuu ron yahay iyo caano iyo subag laysku daray bay ka samaynayeen marka macnaha horeaynu ku soconaynaa oo ah wax kastoo macaan qaala xadaana xasan ibnu muxamed azacfaraaniyu xadaana xajaaj ibnu muxamed waa xajaaj ibnu muxamed almisiisi alacwar abu muxamed qaala wuxuu yidhi qaala cabdilmalik ibn cabdilcasiis eh, ibnu jurayj ayaa wuxuu igu yidhi almaki ahbaranii muxamed ibnu yuusuf ana cadaa ibnu yasaar ahbarahu ana umu salama ahbarathu umu salama waxay uga warrantay annaha umu salama qarabat inay u dhoweysay ilaa rasuulilahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahay jamban dhinac bay u dhoweysay neef adhaya dhinacii oo mashwiyan markaa la dubay fa akala wuu cunay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi minhu ay min aljambi dhinacii buu ka cunay uma qaama waa istaagay ila salaati salaaddii buu isu taagay wamaa tawada'a mana aanu weyse qaadanin marka waa hilib adhi waxyaabahan la kariyeyna laba marxalay soo mareenoo marxaladda koowaad nebigu salawaatuullaahi wasalaamu calayhi wuu ka weyse qaadanayo dadka wuxuu faray wax kastoo la kariyeyba in laga weyse qaato tawada'uu mima masat innaar buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka dembeeyey inaannu ka weyse qaadano kaana aakhiru lmrayni tarku lwuduu'i mima masat innaar qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutaybata ibnu saciid abu raja albaqlaani xadaana ibnu lahiica cabdilaahi ibnu lahiica cabdulaahi ibnu lahiica axaadiistiisa yacnii waxaa loo kala saaraa intaan kutubtu aanay ka guban raggii yani ka hor wax ka maqlay iyo markii kutubtu ay ka gubatay ka gadaal raggii wax ka maqlay riwaayat alcabaadila oo aynu soo marnay horena usoo tambiihinay iyo qutayba way ladan tahay cabdulaahi ibnu lmubaarak yani cabdulahi ibnu yaziid almuqri yani cabdulaahi ibnu maslam ibnu qacnab alqacnabi iyo haddii ilaahay kuu yahay nimanka cabaadilada afarta cabaadilada ah iyo qutayba riwaayadoodu way la cabdullahi bni wahab alqurashi can sulaymaan bni siyaadin can cabdilaahi bni alxaaris saxaabiga la yah waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi akalnaa waxaanu cunay maca rasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi la jirkiisa shiwaa neef la dubay ayaanu cunnay filmasjidi masaajidka dhexdiisa masaajidka dhexdiisa in wax lagu cuni karo inay iska bannaanta xadiiskuna waa xasan mukhtasaru shamaa'il almuxamadiya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana maxamuud ibnu qaylaan qaala xadaana wakiic bnu jaraax xadaana miscar ibnu kidaamin can abi sakrata jaamic ibnu shadaad can ilmuqiirata ibnu shucba qaala wuxuu yidhi diftu waxaan martiyey maca rasuuli illahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi la jirkiisa yani waxaa meesha ku xadfan cidda la martiyaya waxa weeye ilaa rajulin aakhar aniga iyo nebi maxamed baa nin kale martinay daata leylatin habeen habeennada ka mida fa utiya waxaa loo keenay bijanbin neef dhinaciioo mashwiyin la solay uma akhada wuxuu qaatay nebigu ashafrata mindidii fa jacala wuxuu gudagalay yaxuzu inuu goynayo hilibkii inuu ii goynayo faxaza liya waa ii gooyey biha mindidii buu iigu gooyey minhu ay min aljanbi yacnii neefkii dhinaciisiibuu iiga gooyey qaal wuxuu yidhi fajaa bilaalun bilaal baa yimi yu'dinuhu xaaluu ogeysiinayo bisalaati salaada xaaluu ogeysiinayo fa alqaa wuxuu tuuray nebigu ashafrata mindidii buu tuuray fa qaala wuxuu yidhi maa lahu muxuu leeye u sugnaaday taribat yadaahu labadiisa gacmood ha caroobeen ha boodhoobeen taribat yadaahu waa kelmad carabkooda ku caanbaxday waagii hore habaar baa looga jeeday laakiin markii dambe yani canaan iyo guulguul la difan unbay noqotay gacantiisu hadhul dhacdee muxuu u jeedaa qaal wuxuu idhi wa kaana shaaribuhu shaaribtiisu waxay ahayd haddii sidaa lagu socdo shuraaxda qaarkoodna ay ku fasireen wa kaana yani waxay noqonaysaa damiirku bilaal shaaribuhu shaaribtiisu waxay ahayd qad wafaa mid dheeraaday ayuu ah fa lahu nebigu wuxuu bilaal ku yidhi aqusuhu yacnii waxaan kaaga gaabinayaa laka adiga calaa siwaakin adaygan yacnii caday kaaga gaabinaya oo amase qusahu ku gaabi shaarubta calaa siwaakin yacnii caday ku gaabi caday ku gaabi maxaa loo jeedaa macnaha cabirka shaarubta markay cabirayaan iyo meesha ay marayso iyo dibinta intay ka sarrayso caday baa la saarayay marka waxaa aaladii ay haysteen ama mindi ha ahaato ama hadii ilaahay ku ro muuskii ha ahaatee bay ku jarayeen maqas iyo waxyaabahani ma jirin dee cadaybaa wax lagu goyn wax ma goynayo cadaygu laakiin waa shayga la saarayo ee lagu qiyaasayo haddii marka damiirka loo celiyo bilaal loo celiyo cidda shaarubta ay ku dheeraanaysaa waayo waa bilaal laakiin riwaaya fii musnad axmed baa fasirayso cidda shaaribtu ay ku dheeraatay waxa weeye waa muqiira laftiisa macnahanina waa iltifaat weeyo qofku isagoo naftiisa ka hadlaya buu wuxuu odhan karaa wakaana yani wuxuu ahaa sidaa iyo sidaa wa huwa yuriidu nafsahu naftiisuuna ujeeda wa kaana shaaribuhu shaaribtiisu waxay qad wafaa mid dheeraatay bay lahu yani qaala wuxuu ku yidhi lahu ay lilmuqiira wuxuu ku yidhi aqusuhu waxaan kaaga gaabinayaa laka adiga calaa siwaakin caday iyo rumay baan kaaga gaabinaya oo amase qusahu ku gaabi calaa siwaakin caday ku gaabi ayuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadaanaa wasil ibn cabdilaclaa qaala xadaanaa muxamed bnu fudaylin can abi xayaan ataymi can abi surcata can abi hurayra qaala wuxuu yidhi uutiya nebiyu sal alla aleh wasalam nebiga waxaa loo keenay bilaxmin hilib baa loo keenay fa rufica ilayhi waxaa loo soo koryeelay nebigoo loo soo taagay addiraacu dhudhun baa loo soo taagay nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh wa kaanat waxay ahayd diraacuna tucjibuhu mid cajab gelisa fa nahasha yani wuu huray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh minhaa ay min adiraaci dhudhunkiiba wax ka hora nusaqda qaarkoodna fa nahasa ayay qorayaan waana isku macna culimmada qaarkeed baa kala tafriiqiyo nahshigana waxay ku tilmaamaan goosashada lagu goosto ilkaha iyo gawsaha wax lagu goosto nahsiga oo siina marka la akhriyana waa faruuryaha iyo foolasha hore inaad shayga ku goosato ayay ku kala tafriiqiyaan marka nebiga dhudhun baa loo soo taagay dhudhunkii buu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh u goostay dhudhunkana uu jeclaa nebigu sala allahu caleyh wasalam cilada iyo sababta uu jeclaana waa inoo imanaysa buhaari baa fii saxiixii ku muslim ibn maaja tirmidi imaam axmed iyo keyrkood baa warinaya <clears throat> bal wuxuu gaadhsiiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxyaabaha hadiyadda ee dadku ay siinayaan si aan loo xaqirin oo loo yaraysan low uhdiitu ilaa diraacin laqabiltu qabiltu walow duciitu ilaa kuraacin la ajabtu haddii dhudhun la iigu yeedhi lahaana waan aqbali lahaa oo waxa laygu marti sooraya uu dhudhun yahay haddii majin yacni markaa la iigu yeedhi lahaana waan aqbali lahaa buu yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu calayh waa akhlaaqdii iyo dabcigii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waana sida ilaahay uu ku sifeeyeyo wa innaka la calaa khuluqin cadiim baa laleeyahy subxana wa tacaala haddii nin hadda yani innaga soomaali ahaan nin ina marti qaado oo aanu iskallifina xoogaagii rootigii oo caruurta uu siinayay iyo maraqii guriga yaalle intuu keeno uu meesha uu soo dhigo oo yidhahdo war waxaasaan idiin hayaa gacanta geliya maxaynu odhanaynaa ninkaas maxaa lo odhanaya aa la waa la higaadinaya soo maha warma wax dad loo soo lugooya muxuu dadka u soo lugooyey weliimadu waxay ku xidhan qofku waxa awooddiisa uunbuu kugu martiqaadaya yacni inuu iskalifo iyo inuu isdhibo midna maahae waxa uu haysta ee guriga yaalla uunbaad gacanta la gelinaysa bakhaylnimo maaha ceeb maaha waa dhaqankii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sidii uu ahaa qal imaam raximah llahu tacaala xadana muxamed بن bashaar qaala xadana abu daawuud adayaalasi sulaymaan bnu jaaruud can suhayr bni muxamedin can abi isxaaq can saciid bni ciyaadin can ibni mascuudin qaala wuxuu ihi kaana nebiyu sal alla leh waslem nebigu wuxuu ahaa yucjibuhu waxaa cajab gelinayo uu jeclaa nebigu addiraacu dhudhunka ayuu jeclaa qaala ibnu mascuud wuxuu idhi wasumma waa loo sumeeyey fi diraaci dhudhunkaa loo wa kaana wuxuu ahaa yaraa mid u arkaa cabdulahi bn mascuud ana alyahuuda yahuudi samowhu nebiga inay u sumeeyeen yani dhudhunka inay u sumeeyeen macnaha ficilka qof baa geystay yuhuud ka mida laakiin maadaama ay ka showreen oo ka shireen ficilkii waa loo wada nisbaynaya haween baa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi u sumaysay oo sunta ugu dartay dhudhunka ugu dartay markii la soo qabtee la yidhi meeshii la keenay layidhi maa xamalaki calaa haada maxaa kugu xambaaray faqaalad waxay tidhi aradtu in kunta nebiyan lam yaduraka waxaan doonay haddaad nebi tahay suntan aan ku sumeeyey waa laguu sheegayo kuma dhibayo dayib wailaa istaraxna minka haddaadan nebi ahaynoo nin kaleo boqortooyo doonaya aad tahayna waannu kaa raaxaysanayna riwaayadaasaa yani marka sugan xaafidkuna wuxuu ku faahfaahiyey fatxulbaariga mujalladka toddobaad afarqoaaayooddobaraqamka suntaasna nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh ta'siiriya bay ku samaysay saamayn jidhkiisa yacnii saxaabi kalaa u dhintay oo bara ibnu macruur la yidhaahdo ayaa u dhintay ninkaas dhimashadiisii ay suntaa ku dishay baana haweenaydaas loo qisaasay yacni marka qala alimaamu raximah llahu tacala xadaana muxamed bnu bashaar qaala xadaana muslim ibnu ibraahim alfarahidi can aban bni yasiidin can qataadata bni dicaamat asaduusi can shahri bni xawshabin can abi cubaydin qaala wuxuu yidhi dabaqtu linabiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga waxaan u kariyey qidran ay laxman hilib baan u kariyey qidran aan dheri ugu kariyey waqad kaana wuxuu ahaa yucjibuhu waxaa cajabgelin jiray nebiga sal allah aleh wasalam addiraacu dhudhunka ayaa cajabgelin jiray fanaawaltu diraaca dhudhunkii baan u dhiibay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma qaala wuxuu yidhi naawilni diraaca war ii dhiib fanaawaltuhu markaasaan u dhiibay dhudhunkii labaadna uma qaala wuxuu yidhi naawilni diraaca dhudhunka ii dhiib faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow wa kam li shaatimin diraacin neefka aiga imsa dhudhun buu leeyahay neefka aiga imsa dhudhun buu leeyahay ya haddee labadii waa kuu dhiibay labuuna lahaa labadiina waa kuu dhiibay faqaala wuxuu idhi waladii nafsii biyadih allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low sakata haddaad aamusi lahayd la naawaltanii waad ii dhiibi lahayd addiraaca dhudhunkaad ii maa dacowtu intaan u yeedhaya kuu yeedhayo intaan ku leeyahay isii xataa boqol jeer haddaan ku weydiisto boqol dhudhun baa meesha laga heli lahaa waxayar wax caadiya ah, maha barakadii nebi moxamed baa salawatullahi wasalamu caleyh meesha jirta asaguna wuxuu ku xisaabtamayaa dhaqanka iyo caadada bini aadamka lagu yaqaano iyo sidii xooluhu ay ahaayeen buu ku xisaabtamaya haddaad marka iska aamusi maantao dhan dhudhunkaasuunbaa meesha laga soo daldali lahaaba adaa ku qayliya sooma hadda sidoo kale caaisha intay yani raashin meel ugu jira ayay yani marka isticmaalaya markaasay raashinkii gebagabadiisii markii la soo gaaray intaanu gabagaboobin bay miisaantay way beegtay haddaad ka tegi lahaydoo dayn lahayd buu nabigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh yani wakhti badan baynu isticmaali lahayn buu ku yiri xadiikani marka imaam axmed baa warinaya abaraanina fi kabiir buu ku warinaya ibnu sacadna fi abaqaat ayuu ku warinayaa waana xadii saxiixo sheekh naasir yani mukhtasarka ashamaa'il almuxamadiya ayuu ku saxiixiyaalaya saxiixada iyo meelo badan waxaa laga qaadanaya xadiiska barakadii nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh biyuu gacanta gelinaya way iska burqanayaan ayib cuntadiibuu gacanta gelinayaa bismillaahi ku cunuu odhanaya way badanaysaa khalqi ilaahay baa ka dhergaya xadana xasan ibn muxamed azacfaraaniyu qaala xadaana yaxya bnu cabaad can fulayx bni sulaymaanin qaala xadaana rajul min bani cabaadin yuqaalu lahu cabdlwahaabi bnu yaxya bni cabaadin can cabdilaahi bni subayrin can caaisha radi allahu canha anaha qaalat maa kaanat idiraacu dhudhunku maanu ahayn yani axaba laxmi hilibka midka loogu kalgacayl badan yahay ila ilaa rasuulilaahi sal alay wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa walaakinahu laakiinse kaana wuxuu ahaa laa yajidu midkaan helayn allaxma hilibka ilaa qiban kolkol iyo waqti waqtiwaqti mooyaane wa kaana wuxuu ahaa yacjalu ilayha yacjalu mid u degdega ilayhaa dhudhunka xaggiisa markuu helo liannahaa maxaa yeelay acjaluhaa midda u degdega badan weeye nudjan xagga bisaylka yacnii hilibka marka dabka la saaro xagga bisaylka midka ugu hor bislaada waa dhudhunka xadiikani waa daciifo nin majhuula ku jira nakaara macnawiyana way ku jirtaayoo wuxuu ka hor imanaya axaadiistii tirada badnayd ee nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh ka soo aroortay ee aynu lahayn nebigu wuxuu jeclaa wa kaana tucjibuhu addiraac dhudhunka cajab gelin jira xadaana maxamuud ibnu khaylaan waa abubakr almarwasi xadaana abu axmed azubayri cabdulahi bnu muxamed xadaana miscar ibnu kidaamin qaal wuxuu yidhi samictu shaykhan shaykh baan maqlay oo min fahmin qabiilada fahmi la yidhaahdo ka mid a qaal wuxuu yidhi samictu cabdulaahi bnu jacfar baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu rasuulalahi sal aleh waslm rasuulka ilaahi baan maqlay qaala isagoo yidhi ina adyaba laxmi hilib waxaa ugu wanaagsan laxma dahri hilibka dhabarka ayaa ugu wanaagsan ya hilbo badanoo asaadiir ay iyagu isu akhriyeen aanay cunin baa jira oo muxuu ahaa ay yidhaahdaan qaarna dumarka u sooceen qaarna yidhaahdaan ma cunno qaar haddaannu anagu ree waa naga caagan tahay warkaasi war jira maaha wax khuraafa waah waa diinla'aan waah xadiisku marka waa daciifo aciifada mukhtasaru shamaa'il maxamediyana raqamka xadaana sufyaan ibnu wakiicin qaala xadaana sayd bn xubaab can cabdilaahi bn lmuamil bni abi mulaykata can caaisha radi allahu canha ana nabiya sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi nicma alidaamu idaan iyo koosaar waxaa ugu nicmo lahaado ugu wanaagsan alkhallu khalkaa ugu wanaagsan buu yidhi nebigu salawatu llahi wasalaamu caleyh wuu soo celiyey waa mukarar xadiiskan xadaana abu kuraybin maxamed ibnu calaa shaykhu ljamaca qaala xadaana abu bakr bnu cayaash riwaayatu can ahli baladihi mustaqiima can saabit bni abi xamsa ahumaali can shacbiyi caamir bni sharaaxiil ashacbi can umihani qaalad waxay tidhi dahala calaya nebiyu sal alla aleh wasalam nebigaa ii soo galay faqaala wuxuu yidhi a cindaki shayun wax ma haysa faqultu waxaan idhi laa maya ilaa khubsun kimis ama sabaayad ama jabaati waxaa tidhaahdaba oo yaabisun qallalan oo engegan mooye wax kale ma hayo iyo wa wakhallun khal mooye wax kale guriga ma yaaliin fa qaala nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu haati haatikeen ma aqfara yacnii baytun guri kama madhnaado min adamin iidaam iyo koosaar kama madhnaado fiihi lkhallu khal uu yaallo guri khal uu yaallo koosaar iyo wax wax lagu iidaanto kama madhna macnaha lagu iidaantaa waa yaaliin ayb macnaheeduna maaha khalku isagaa ugu fiicane asbaabta uu ku yimi iyo sababta uu ku yimi baynu tilmaannayoo in wax kale inta la doonay la waayey markaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi guri khal uu yaallaa kama madhna iidaan iyo koosaari waa taalla xadiisku waa xasan saxiixada xadaana muxamed ibn musana shaykhu ljamaca abu muusa albasri xadaana muxamed ibnu jacfar waa qundur xadaana shucbat ibn xajaaj alcataki can camr ibni mura can murat alhamdani can abi muusa alashcariy radi allahu canhu anahu qaala can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi fadlu caaishata caaisha fadligeeda ay dheer tahay cala nisaa'i dumarka dushooda ay dheer tahay ka fadli sariidi sariidku intuu dheer yahay weeye calaa saa'iri dacaami cuntada inteeda kale sariidku waxaa weeye waa jabaati ama kimis hadii ilaahay ku ron yahay lagu iidaamay maraq hilib uu ku jiro adugu hada ama suqaar dheh ama curfigaaga waxaa taqaana waa jabaati maraq yani markaa hilib uu ku jiro lagu iidaamay untadii wakhtigaa ay cuni jireen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyo nebigu cuntada ugu fiican ayay ahayd marka caaisha waxay dumarka kale dheer tahay inta cuntadaasi cuntada kale ay ka sarayso riwaayo kale waata nebigu leeyahy salawatu ullahi wasalaamu caleyh bukhaari fii saxiixi uu ku warinayo kumila min alrijaali kaiirun walam yukamil min annisa'i ila maryama bint cimraan wa asiyata imra'atu fircawn wa fadlu caa'ishata cala saa'iri nisa ka fadli sariidi cala saa'iri acaam ragga in badan baa la dhammaystiray xagga caqliga talada deganaanshaha ayib dumarkana yacni lama dhammaystirin in badan oo ka mid a ah, ilaa maryama binti cimraan iyo aasiya imraatu fircawn labadaa markuu tilmaamay buu nebigu salawatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu yidhi caaishana fadliga ay dumarka kale inta ay dheer tahay haldoorka iyo hormuudka ay ka tahay waxa weeye waa sariidku inta uu cuntada kale dheer yahay marka caaisha dadka lama sinna culimadu markay ka hadlayaan sawjaadkii nebiga yaa ugu fadli badan bay isku khilaafaanum khadiija ugu fadli badan ma ugu fadli badan waxay yidhaahdaan sawjaadka nebiga salawatullahi wasalaamu calayh warka ibnu taymiya iyo ibnuqayim ay ku qanceen baa xoogaa aad u haboon aad moodaa nusuusta inuu jamcinayo xagga horaynta iyo nusradii islaamka loo nusreeyey iyo garab istaaggii nebi maxamed la garab istaagay haldoorka iyo shahaadada waxaa qaadanaysa khadiija bintu khuwaylid baa qaadanaysa cilmiga faafintiisa iyo risaaladii nebi maxamed in la faafiyo oo cilmigii nebi maxamed ummadda iyo bulshada muslimiinta ah la gaadhsiiyana yacni xaggaana waxaa ku fadilan yaa ku fadilan caaishaa ku fadilan ayib marka caaisha saasaa nebigu salawatu ullahi wasalaamu aleyh amaana xadiikan aan ku joojiyey xadaana cali bn xujr asacdi qaala xadaana ismaaciil bnu jacfar xadaana cabdullaahi bnu cabdiraxmaan ibnu macmar alansaari abu dawaala annahu samica anas ibnu maalikin yaquulu anas ibnu maalik buu maqlay isagoo leh qaala rasuulu lahi sal aleh waslm rasuulka ilahi wuxuu yidhi fadlu caaishata caaisha fadligeeda ay dheer tahay cala nisaa'i dumarka dushooda ay dheer tahay waa ka fadli sariidii sariidkaas yani jabaatiga maraqa iyo hilibka markaa yani lagu sameeyey inta uu dheeryahay calaa saa'iri dacaami cuntada inteeda kale uu dheeryahay wa ficlan ummadda haldoorkeedii bay ahayd cilmi dhan oo ku saabsan axwaashii nebi moxamed salawatullahi wasalaamu calayhi guriga yacni markuu joogo uu kula tacaamulayay iyo dhaqankii ummadda xaasaskiisa kula tacaamulayay iyo xiriir wixii ku saabsanaa ee nebiga iyo xaasaskiisa dhex oo dhan ilmiga iyo abwaabtaasoo dhan waxaa inoo soo guurisay caaisha radi allaahu canha ayadaana loogu noqonayo xataa marka laysqabto wa fowqa kulli dii cilmin caliim ayadaa loogu noqonay marka masale laysku qabto ayadaa loogu noqonay marka fadligaasaa nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh ku ammaanaya aadna nebi moxamed salawatulahi wasalaamu caleyh wuu u jeclaa caaisha wuu u jeclaa yacni xataa yani caaisha ka yimaada xaggeeda ka yimaada nebigu salawaatullahi wasalaamu yani aad buu ugu dulqaadanaya rasuulku salawatulahi wasalaamu caleyh oo marka ay khadiijo oo kale ku hinaasto maa laka walilcajuusi qad abdalaka allaahu khayran minha maxaa islaan dhimatay oo mid ka khayr badan ilaahay uu bedelay aad u hadalhaysa maba ay arag maadaama jibila bashariya ay tahay wax ilaahay subxaana wa tacaala dabci uu ku abuuray dumarka ay tahay nebigu waa u dulqaadanayay salawatullahi wasalaamu calayh alle iguma bedelin wax ka khayr badan iguma bedelin awlaad baa ilaah iga siiyey khadiija xoolaheediibay iila garab istaagtay diintay u hiilisay ammaanteeduu sheegayey nebigu sal allah aleh wasalam wallahu subxana wa tacala aclam bisawab aclam wabilahi towfiiq